وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا حدث قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أنه قال kale rijaashani waa rijaal aynu hore usoo wada aragnay waana rijaashii saxiixa dhammaantoodba waa raggii saxiixa bal matalan raggan imika xadiidkan sanadkiisa inoogu sugan anas ibnu maalik baa wuxuu yihi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yucjibuhu mid ay cajab geliso oo dee jecelba addubaau dubadu taas baa cajabgelin jirtay ama rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh mararka la waa cuni jiray ee waxaana ka muuqatay marka la eego isticmaalkiisa ama akligiisaas icjaabkan ay cajabgelinaysa ama waxyaalaha kale uu ka dooranayu kaba jecel yahay koley adibbaana dibadana dee koley waa wax macruufan filayaa maanta cid ay ka qarsoon tahay taas ma jirto waa tan inagaba agteenna macruufka kuba ah ee wax kale maaha dibada fa waxaa loola yimi rasuulka ilaah loo keenay bidacaamin cunto aw amase duciya lahu waa shaki uun macnuhuna waa islamid mid oo adigu rasuulka ilaahay baa cunto loo keenay ama waaba loogu yeedhay rasuulka ilaahay de rasuulka ilaahayna ruuxa daacigaa ama ah, ciddii dacwada waa aqbali jiray waa ajiibi jiray waxaa looguba yeedhayaa haba yaraadeen isagoo ruuxan ku maamuusaya ku ikraamaya aw duciya lahu fajacaltu rasuulka ilaahayna waa ku ogaa saxaabigana soo khaadimkiisii laasimaya iyo icjaabkaa dee ay cajab gelinayso fajacaltu waxaan gudagalay atatabbacuhu inaan tatabucayoon raacraacayo oo edibadii cuntadii kale waa waxaa dul yaala ee deedsaan baradhadoo kaleba ah mayadiiba nooceedaba ayaan nooceeda ahaane laakiin waa taasiedaba u shabahda markaa waan tatabucayo ujeedadu meelihii kale ay kuba sugnaydeen rasuulka ilaahay hortiisa ahayd ayaan ka soo qaadayayoo iyada ayaan raacraacaya gacanta la raacayay si aan rasuulka ilaahay ugu soo dhoweeyo oo aba kama adachu waan dhigayay waa waxaa dee markaa dubadii bayna yadayhi hortiisa ayaan dhigayay muxuu saa aanu yeelayay waa limaa aclamu waxaan ogahay oo aan anigu ogaa ka warhayay annahu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yuxibuhu waa noocan dee waxa weeyaan adigu ma'kuulkaba ah ee dubada inuu rasuulku ay cajab gelinayso ama jecel yahay waxyaalaha kalena rasuulka ilaahay uu kaba dooranayo taasoon ogaa ayaan san uba yeeli jiray bal taas baa iyada xadiidka unug bal xadiid labaadna waan gaadhaynaa ama xadiidka saddexaad markaas baan adigu si yar guud un u yar wada eegaynaa xataa arrinkan dee tatabucan kaba dhacdu meelo kale uga soo ururinaya iyo walow imaka halkan aanay kuba sugnayn rasuulka ilaahay inuu meel aan hortiisii ahayn uu ka soo qaadanayay ee laakiin anas baa tan yeelaya ee laakiin laba xadiisoo dee adugu midi adigu dibada ku tacalluqsanba inoo soo socdoon israacinaynaa xadana qtaybaة bn sacيidi qal xadana xafs bn diyaasi can ismaaciil bni abi khaalidi can xakim bni jaabiri can abihi qal anahu qaal qutaybat bnu saciid waa ninkaa kitaabka aada ugu badan ee raqamkii xadiidkii koobaadna ninkii ugu horeeya uu tirmidi kaba wariyay ahaa kitaabkiisa jaamicana ninka ugu axaadiis badan ah sheekhyadiisa siaan horeba usoo sheegnay oo axaadiis lix boqol gaadhay buu kaba wariyaa siaan hore usoo sheegnay waa jaamica kanide maaha xabs bnu kiyaad imaka ma xusuusina hore u soo waa nin faqiih ahaa fiqa ah muxadisa qaadina ahaa oo isaguna atbaacu taabiciintii kaba mid ah oo dadkii fiqaadii ruwaadana kaba mid ah qudaadii aad iyo aad marka leega cadaalo iyo bal maalan taas ku shuhrowdaynaba ahaa iyo fiqiyo aqoon xabs bnu kiyaad naqaci ismaaciil bin abi khaalidkan uu kaba warinayaana waa nin isna hiqaatu ruwaad kaa mid oo atbaacu mee taabiciintii kaa mid ah waa dabaqadii zuhri iyo dabaqada qataada iyo ayay isku dabaqa yihiinoo ismaaciil bin abi khaalid <clears throat> waana nin reer axmeda sida laba ninee ka dambeeyaaba ay yihiinba amaa xakiim ibnu jaabir can abihi kolay inaguma badnaan doonaan raggan kale dee waa rag kutubta kuma badan intaba saxiixa ama saxiixayn iyo dayrkoodba saddexaa kale dikr ku soo noqnoqda eh, ee laakiin labadane kale inaguma badnaanayaan ama kumaba badno kutubteen xakiim ibnu jaabir isaguna waa nin taabiciya oo siqa ah ee eh, laakiin aabbihii jaabir saxaabada qaalibeed marka jaabir la idlaaqo walow jaabiro dhowri ay jiraan jaabir ibnu cabdilaahi buu kuba dhacaaye se insha allahu tacaala sheekha inoo sheegi doono walow nusqadayda ay kaba dhacday <coughs> jaabirkani kuu yahay waana saxaabi bal markaas baanan dee adigu wixii dhimanaan sii raacin karnaa wuxuu idhi saxaabigaas jaabir la yidhaahaa magacaabihiin arki doono marka dambe dakhaltu cala nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baan salawaatullaahi wasalaamu caleyh u soo galay waa gurigiisii buu yimi fa ra'aytu waxaan arkay cindahu agtiisa waalkii de agtiisii iyo gurigiisii dee guryahoodna may waaweyneynoo de waaba qurfada keliya inta asbaabay ahayd agtiisii baa waxaan ku arkay dubaaan duba tuqadacu la googooynayo ama yuqadac bal adigu waxaan rasuulka ilaahay agtiisii kuba arkay oo markaa meesha taalay duba la yaryaraynayo la googoynayo faqultu waxaa idhi maa haada muxuu yahay waxani inta badan shayga xaqiiqadiisa ayaaba dee la laysku weydiiyaa dee koley ninkana kama qarsoonayn waxan inuu dulba yahay kama qarsoonayn taas oo imika maaha waxani muxuu ka yahayba taa ujeedadiisu xaqiiqadiisu maxay tahay koley su-aashiisu ma yahaynoo shay taa uu ka jaahil ama kama qarsoona mayna asalka shaygo dee maada ayaana macnaha keenta istifaamteeda e laakiin imika halkan wuxuu weydiinayaa faa'iidada maxay u googoynayaan iyo dee umuurahan faa'iidadeeda iyo waxaan qaradkan loo googoynaya taasuu weydiinayaa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh nukairu bihi waxaan ku badinaynaa dacaamanaa cuntadayada ayaan ku badinaynaa oo waxaan dee hamsad u yeeleynaabaa kolay iyadoo aynu soo aragnay xaaladoodu sayba ahayd ama rasuulka ilaahay khaasatan iyadoo dadka kale markan dambe ay saa kaba fiicnaayo dhaqaalahoodu ee suhdigii iyo isagoo aan adduunyo ina aan raqbo iyo u lahayn taasoo inuu kolay waxay ku kaaftoomayeen taas waan soo aragnay waxyaalo kaba mid ah haddaba umuurahan haddii dee cuntadiiba ay kooban tahay oo wax dadkii gaadhaya ama iyagii deeqaya aanay ahayn tan googoyntan la googoynaya ee malaa laygu yar kordhinayo waa badin cuntada yadii aan ku kordhinayno oonu ku badayno sida kalena rasuulka ilaah inuu cajab gelinaysay waata aan sooba sheegnay kolley qolooyinkan waxyaalahan marka la eego ama madcuumaadka iyo wixii lamidkaasa dee kutubtan dembiganaba waayo keyrkoodba manaafic oy dumbada gaar ahaan ay u sheegaan waa jirtaayoo ay bal matalan ama dee manaafictaas oo dee ibnuqayimi keyrkiiba ay uba sheegaan rasuulka ilaahina waaba cajab gelinaysa kolley arrintana waan kusoo yar wada noqon doonaa baan cidhi wuxuu rasuulka ilaahay yidhi waxaanu ku badinaynaa oonu ku siyaadinaynaa cuntada iyadan kale ayaanu kuba kordhinaynaa taas bay ahayd bal matalan jaanibkaasna nooca dee ama tagsiirkan iyo umuurahana ina zuhdiga rasuulka ilaahay kuba ogayn iyo si aanu waxyaalaha idna aanu uguba ihtimaamahayn iyo waxaase wax ka hor imanayo maaho ee waaba shay yaroo iska basiido oo ruuxuna hadduu dee jawaanibtana waxyaalahan waa wixii noloshiisuba iyadu ay kuba xidhnayde ama bal maalan bal cibaadadii iyo daacaadkiiba uu kaalmaysanayo jaanibkaa dee haddii uu qayb maalan ama amra wixii dee hagaajinaya ama islaaxinayay uu dee u cinaayooda ama u ihtimaamo zahdigiina kama hor imaanaysa wax maanico ku suganna ma jirte nukasiru bihi dacaamana bal xadiidku waa kan oo tirmidi halkan uu kuba wariyey ibnu maajahna sunantiisa waa ku soo saaray ee sanadkana waataan kaba soo hadalay oo waa rag iyaduna raggani wada tiqaad oo sanadku sanad saxiixu inoo noqonaya ayma kaloo la wariyeyna way jiraanbo xadiidka la soo saaray walow dee ismaaciil ibn abi khaalid kolley duruqda xadiidka ay isu wada imanaysa imaamkaas wuxuu markaa yidhi qaala abu ciisa waa inuu kitaabkayga kaba maqan ah wajaabirun haada uwa jaabir bnu aariqin jaabirkan xadiidka kuba sugan ee xakiim oo inankiisa iyo xadiidka kaba warinaya saxaabiga xadiidku uwa jaabir bnu aariqin jaabir ibnu aariq baa laydhaa wayuqaalu ibnu abi aariqin oo jaabir ibnu aariq amase jaabir ibnu abi aariq oo bal maalan markaasna dee midna waa aariq abu aabihii ka kalena awowgii oo loo nisbeeyo kunyadiisu abu daariq ay ahayd unbay noqonaysaa daariqa aabihii oo de waa awowgii bay noqon eh, ama daariq baa la yidhaha ama ibnu abi daariqba waa la yidhaahaa walaa nacrifu lahu ila hada alxadiis alwaaxida xadiiskan mooyee meel wax kale oonu ognahay inuu wariyeyba oonu garanaynaa ma jirto waa si isaw kaba cabiray waa abuu khaalid muusacad waa ismaaciil ibn abi khaalidka aabihii kunyadiisaas ayuu leeyay magaciis sacad baa la ydhaha bal dee waa markaa aqoonshii laydh mid ahaan markaan waxay tahay horta intani waa faa'iido muhiima ah, walow kitaabku aanu umuuraha sheeku badbadsan malaa laga yaabaa nusooyinka qaarkood haday shamaailka ka dhaxsanayd oonay dee la soconna nusada aniga kitaabkaygu waxyaalahaasoo dhanba imaka kuma sugna oo waa waxyaala dhaca dee kuwa martalan meelahan kale kama qoro waxa faa'iido weyn buu inoo faa'iideeyey oo haddii markii uu ku daaya un can xakiim ibni jaabir can abiihi saxaabigana saxaabi mashhuur oo macruufa aanu ahayn ee jaabiradii kale saxaabaduna ee ka axaadiis badnaana kuwa meesha dihnigeedna kuma soo dhicila ama marka hore aan kaba fikirinayn inuu yahay uu yahay ay dee noqon lahayd sida jaabir ibnu cabdilaahi iyo jaabir ibnu samura iyo matalan qolooyinkaasi iyagu jaabir ibnu catiik iyo waynaha kale wuxuu inoo faa-iideeyey jaabirkani inuu aanu dee markaa kolkol markay jaabir idlaaqaan jaabir ibnu cabdilaahi baa in badan iska idlaaqaane inuu jaabir ibnu horta saxaabi la yidhaah uu yahay oo rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaa mid ah waxaanu ka cabiray xadiidkan un ognahay wuxuu warinayo walow dee culimmada qaarkood malaa wax yaroo kale ay sheegeen un kutubtan usuusha ah iyo wixii raggan usuushali ay markaa kutubay dejiyeen ay lahaayeen aan midna kuma sugnayn oo dhaafsan barkood wax kale waxay tilmaamaan oo yar durugsan haddana dee ninka muqilka axaadiistiisu ay aad iyo aad uba yar tahay waana saxay markaa jaabir ibnu taariq laydhaha ama ibnu abi taariq waana faa'iidada uu ah halkan intan inoo soo kordhisay ama abu khaalid waa ismaaciil bin abi khaalid buu aabihii sheegaya kunyadiisa xadiidkii saddexaad in sheegaya waa kana waa xadiida saxiixa inooguma sugan <clears throat> oo saxiixaynba kuba sugan xadaanaa qutaybat bnu saciidin can malik bni anasin can isxaaq bni cabdillaahi bni abi dalxata anahu samica anas bna malikin yaquulu kale waa rag dee wada macruufa waa saxiixayn xadiisku isxaaq ibnu cabdilaahi ibn abi dalxana anas adeerbaab u yahay oo cabdulaahi abi dalxa waxay dee walaalo ahaayeenoo xagga hooye ka walaalo ahaayeen anas ibnu maalik oo umu baa wada dhashay cabdulaahi ibn abi dalxana waa waxa weeye dee haweenayda umu sulaym ee saabirad ahaydee inankeedii oo dhinto meydkiisii guriga u yaalla haddana odageedii u sheegin ilaa uu casheeyo iyadii laba kulmay markii dambana rasuulka ilaahay in ilaahay habeenkiina ha idiin barakeeye uu kuba yidhi isagoo isagu markaa hore arrinkeedaa kaba cadhooday ilmihii habeenkii u caloolgalay ay kuba dhashay weeye saas rasuulka ilaahayna waxaweyaan loo geeyey markii uu dhashaybe wax calooshiisa galaba riiqii rasuulku ama taxniigiisa uguba horeeyey ayaa cabdilaahi markaa isxaaquna waa dee ninkaa siqaatu ruwaad kaba mida ah, culimadii waqtigiisiina kaba mid ahaayo isagaa nin taabiciye imaam malikna sheekhyadiisii kaba mid ah wuxuu hi anas bn mali ana samica anas bna maalikin yaquulu ina khayaadan nin khayaad ah dawaarle ah magaciisana culimmadu inoomay soo naqlin oo taas ayaa nin saxaabiya uun ayaa dacaa u yeedhay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u yeedhay liطacaamin cunto daraaddeed buu ugu yeedhay cuntadaasoo sanaca uu sameeyo cuntuu sameeyey rasuulka ilaahay buu u yeedhay qaala anasun anas baa wuxuu yidhi fadahabtu waan tegay maca rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay maciisa oo rasuulka ilaahay baan raacay ilaa dalika acaami cuntadaa ninkan khayaadkii sameeyey ayaan rasuulka ilaahay xaggii ama cuntadaa xaggeed baan rasuulka ilaahay uba raacay oo rasuulku sii raacay faqaraba uu dhoweeyeyoo ilaa rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay khubsan khubsi buu u dhaweeyey waa dee khubsigaa iyagu ay dubanayeen oo min shaciirin heed laga dubay heed baana khubsigaa lagaba dubay wamaraqan maraqna waa u dhaweeyey oo uu soo dhaweeyey rasuulka ilaahay fiihi maraqaa dhexdiisa dubbaa-un dubba ay kuba sugan tahay iyo waqadiidun qadiida qadiid waa hilibkan cadceeda lagu engejiyo taasoo kaleo dee sanimka noocan muqmadeenah kaba rooroonaado taase waa adigu laxmiga mujafafka dee lagu engejiyo cadceedoo kale muddo lama haysan karo taas baaba laydhaha ma mumalax haddaba hilib waxaa ku sugnaa oo dee waxaa la arkaa hilib markaa dhow oo waqti dhow la qalaba inaanu noqon waxa uu meeshii khubsi baa jiray koleyna waa saliid waxaa laguga magacaabaya kol haddii waxaa lagu qoynayuu idaamkeeda uu khubsigu maraq yahay waana kan ka dambeeya inooguba imana waa saliidka ay odhanayeenba weeye oo casharkan ka dambeeya saliidku inooguma sugnaanaya bal marka haddaba in maraqaas maxaa ku sugnaa idaanka looga dhigaya ama lagu qoynayo khubsigan dubba way ku sugnayd waana halka xadiidkaba dee munaasabadii bal marka la eego walow dee qadiidna waa ku sugnaa hilibkaa dee isagii ayaa kuba sugnaa noocaa aan sheegnay qaala anasun dee markii dambe kimistii iyo ama khubsigii maraqii iyo wixii waa lagu shubay ama waa lagu qooyayo dubadii markii hore maraqan lama socotayna waxay dul fuushayba khubsigii ayay dul fuushay qaala anasun anas baa wuxuu ihi fara'aytu waxaan arkay annabiya nebiga ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan arkay oo yatatabacu raacraacayo oo gacanta dee waxa weyaan la raacraacaya adubba adubbadii khubsiga korkiisa kuma sugnayd ee bal xawaalayi qascati xeedhada dhinacyadeedii xawaalayii dhakadhay waxaan ya-dah maanu kasriyey oo kale waa iltiqaa saakinaynka de iyadu way sukuumsan tahay kolay lafdigana ama ismigana xawlahu iyo xawaalayhi iyo bal matalan taas adigu markaan leega maadadiis dhan laamtiisu way farxisantahe lama kasriyo oo bal matalan isaga markaa lafdigan in haddaba in xawaalayo lqascati qascada dhinacyadeeda dubbadii ku sugnayd ayuu rasuulkii ilaahay dee gacantiisa la raacraacayuu soo qaadanayay waxaana la joogo khaadimkiisiiyo saxaabigan anas wuxuu ihi falam azal kama suulin uxibu inaan jeclahay adubbada inaan jeclahay min yowmaidin maalinta laga bilaabo oo waqtigaa dee aan arkay rasuulkii ilaahay oo jecel oo dee jacaylkiisa ama ay cajabgelinayso ay tilmaamayso tatabuciisani ayaan aniguna iyadoo dee rasuulka ilaahay wixii uu jeclaa aan jeclaanayo ayaan jeclaadayo intii maalintaa ka dambaysay dee waan jeclaa hadday dee u suurtagelaysana cuntadiisa kolay dubba waa loogu samayn jiray bal kolay intii dubadu xadiidka ay noogu sugnayd saddexdan xadiid waan israacinay axaadiid koley saddex axaadiid dubaduna koley waa noocaas aan garanayne macruufka ah umuraha xadiidka inoogu suganna horta bal rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh dee waa ka kaana yujiibu daaciya ama dee dacwada waa aqbali jirayoo waa ajiibi jiray bal dee xadiidkiisii ama hadalladiisii bay kaba mid ahayd haddii laygu yeedho furaac ama diraac waad aqbali lahaa oo ujeeddadu wax aan iskaba dhiita aan wax weyn ahayn oo kaaga baahana inaad u socotood meel kale ugama tagtoon laguu keenin haddii taas xataa dacwadaasi ay tahay diiday waan aqbali lahaayo dee waanata u ina amray inaan dacwada iyo ciddii waa nooc maamuus iyo karaamayn isagiina qalbigiisa la dhowro taa adigaba hadduu ku sharfay lagu sharfo bal iyadoon la eegin waxaan mawjuudka ama waxa la keenaya yaridii iyo taa aan la eegin ruuxana aan mansiladiisa la eegin waayo rasuulka ilaahay ninkan u yeedhayba dee ruuxa khayaadka ayuu ahaa xirfadiisu ay taa iskaba hoosaysa ay ahayd waxa isagu haystayna kolley wax yaroo kooban baabay ahaayeen rasuulka rasuulka ilaahay waa aqbalay isagiiyo qayrkiina waa kaba aqbali jiray oo taasi waa rasuulka ilaahay salawaatuullahi wasalaamu caleyh sunnihiisiina innagana uu ina faray oo balijaabtu dacwo way nooguma sugantahay cuntadan la isugu yeedhaya haba yaraato ruuxan loo yeedhaya ruux manzilo sare leh ka u yeedhayna manzilo aadtaa uga hoosaysa leh haba noqdo oo bal matalan kii dee daacigaha ah mansilo ka hoosaysa mansilada kan madcuuga ah haba noqde kii madcuugaha ah inuu aqbalo ajiibo san rasuulka ilaahay yeelay salawaatuullahi wasalaamu calayh khayaadka kasbigiisa iyo noocyahaas oo dhan xataa hadday dadka qaarkood dee xirfo hoose ay kuma tiriyeen oo kale maaha xirfo danaa ay ku sugan tahay xirfo muruucada ruuxa waxyeelaysoo dhaawacaysa maaha waa ka tagista xalaala oo nadiifa oo kan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh uba yeedhay taase isaga aqbale cuntadiisii uguma yimin arinta kale inooguma suganna waa arinkan uu tilmaamayo waa dubbada iyo rasuulka ilaahay jacaylkiisa kollay jacaylka tay kaba arkeenna waa rasuulka ilaahay ee waqtiyadaa la ficilkan kaba muuqanayay isagoo meelaha kale kaba soo qaatay isagoo la arko dee taa xadiidka hore nukatiru bihi dacaamuna waa ka aan kuba nimi oo aan culimmaduna markaa qolooyinka kutubta aan sheegaya dhigtay ama dee inoo alifayba khasaais ama dee manaafic ay leedahay ayay tiriyaanba e bal waxa iyada maxabada inoogu suganna rasuulka ilaahay maxabadiisa maxabadana waa maxabad dabiiciya weeye midna wax lowma iyo wax dee nuqsaanina taa kuma sugna waayo waxyaalo kalena way inoo dambeeyaan haddii alla idhaaho oo dee inoo dambeeyo bal matalan bal xadiis wax ka badan inooguma imanaya maxabada waxyaalahan umuurahani dee ina rasuulka ilaahay dee marka lagu yaqaanay arrintiis iyo taas wax maqaamkiisaas dee la odhan karo mana waa laga rooye may ahaynoo maxabada noocaani waxa yarkeeda ama waxaan toosnayn ay noqon lahayd waxaaday tani ku xambaaraysa xirsi badan ijtihaad waxaanu iska daba rido si kastuu ku helaba uu doonayo uu isku kalifayo nooca caynkaasi xirsiga caynkaas dee kolley madmuun buu noqon waxyaalaha laakiin wixii dee marka uu wixii dee ama sahlanaa isaga u fududaa dee isticmaal helaalka iyo intifaac iyo cunitaankii waa shay dee xalaala oo caadi dayiba bal munaaficnaba leh oo jacaylkani maaha waa jacayl dabiiciyo kollay maxbada dabiiciga iyo wuxunbay dee haddii ay xaddeedu intaa kaba badnaato xirsi badanoo wixii lagu dadaalayo ruuxu isku howlayo isku kalifayo bal taas iyo ay noqoto ayaa dee xirsigii madmuumkaa soo gelaya laakiin mar kale waa shay dee caadi oo taas iyada waa mid rasuulka ilaahay tawaaduciisii kalena waa inoogu sugnaa haddii dee ijaabadan dacwada ay tawaaduciisii ahayd oo ruuxsa khayaad oo kale iyo xataa magaciisii markaa laynoo soo noqdin saxaabadii shuhrowday aan ahayn eh, laazimtay aanu ahayn aqbalay taasi dee ay tawaaduciisii haddana asaaqira saxaaba anas oo baa la socda wax la cunaya oo dee bal matalan uu ka haysanayo taasna waa nooc tawaaduciisii uun baliyada arrinta kale jirtee adigu muhimkiina waxa weeye tatabucan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh jawaanibta saxfada uu wax ka qaadqaadanayay waxaa jiray rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh xadiidkeeda saxiixa ahaa inuu cumar ibnu abi salama ku yidhi wakul mimaa yaliiki macnaa aadaabtii akliga waxa ka mid ah ruuxuu halka ku soo xigta kol hadduu dad ay wada cunayaan inuu halka isaga ku soo xigta ka cuno dhinacyada kale ee dadka kale ay ka cunayaan gacantiisu inay u tallaabtay aadaabtii akliga ka mid maaha isagaana rasuulka ilaahay taas ilmo yaroon weli markaa aan qaangaadhinba ayuu adabkaa baray waana kii yidhi saxaabigii siduu markuu qabsaday tii aanay ina bedelin famaa zaalat tilka dicmati bacdu markiiba waa ku dhagey dib dambayso sidaasunbaaba u cuni jiray marka waxay culimmadu yidhaahaan iyadoo dee nahyigaasi jiray ama amarka noocaasa iyo kollay nahyi dee bal jaanibkaas dee amarka shay la amreene oo nahyu midkii la iskaba noqonaya saa dee rasuulka yidhaahaa khaasatan dee suurooyinka qaarkoode eh, waxay halkan yidhaahaan isma anfiyayaanoo cuntada markay nooc keliya tahay wax keliya ay tahay sax dee ruux kastaaba intii halkiisa kuma soo dhoweydee kusoo xigtay uun haba cuno dee waxaa geesiin gacmaha dadka kale dhinacoodii u tallaabaa nooc sharah iyo nahamna way tilmaamaysaa aan habboonayn arrinkana waxaa dhici karta dee dad buu la wada cunayaa dadkuna isku dabeeca maaha markuu halkii iyagu ay ka cunayeen kolba uu wax ka soo qaatoo kale bal xataa istiqdaar waa iman karaa iyo dadkii oo ta yar dhibsadaa waa iman karaa bal iyada taasi way jirtaa horta waa mid ay culimmadu ay noogu cilleeyeen arrin kaleu sheegeenna way jirtaayo oo dee tan ay jawaabtooda aho waxay dhahan cuntadu hadday anwaac tahay se fawaakih khudrad kala duwan oo dee hortaadana waxbaa yaal nooc kalena halkan yaal ama cunto libaabo nooc waa ka kugu dhow nooc kale dhinacii kaluu yaalaa nooc kale dhinacii kaluu yaalaa anwaac weeye dadkiina ka wada dhexeeyo oo kale markay anwaac kala duwan ay tahay waxba asiyoo ku sugani ma jiro ruuxu dee noocii uu yar jeclaa ama uu doonaye dhinaca kala yaalay haddii uu soo qaato oo kale taasi dhib ma lehe laakiin haddii wixiba ay isku wada mid yihiin dee ayaay dee noqonaysa xisataa inuu ruuxu ku ekaado uun ku gaabsado dhinacan kaba horeeya ee markay anwaac mutacadida ay tahay xadiiskana waatay kuba xambaareen arrin kalena way jirtaa hadday bal tatagur iyo waxyaala taa hore kuba cileeyeen asxaabtii rasuulka iyo dee rasuulkii ilaahay dadkii kale la mid maaha aahaartiisii oo dhan balbusaaqays iyo muqaadkiis iyo wax kastay barakaysanayeenba tan waa wax iyagu ay jeclaayeen ay dooranayeen oo rasuulka ilaahay waaba kan isagu usoo dhaweynayay ee usoo durkinaya xadiidka hore say sugan uga soo soo dhoweynayo rasuulka ilaahay oo usoo dhow waxaa dhici kartaba waaqacadan iyo taasi inay isku mid ahayd oo markuu arkay rasuulkii ilaahay taas inuu isagu markaa hore iyo xadiidkaniba ay isku mid yihiin waaqaco keliya ay ka wada hadlayaan laba dariiqa kalo aglaadin oo bal markaa iyaguna ay kaba dunaydo bal waxaan leenahay waxa weeye rasuulka ilaah inuu dadka waa kaba dunaayay laakiin xaggan culimmadu tay sheegaan waa markaa wuxuu anwaac mutacadida a yahay dee noocba agtaada nooc kaloo doonaysaa dhinacii kaluu yaalla dhibima kuma sugna ama baasi kuma sugna taas ee markuu isku nooc kaliya yahay baa arrinkaa hore uu imanaya ruuxu inuu wixii isaga kuba soo xigay uu kaba cuno xadiidka ka horesta inooguma sugane iyadana uu yidhi anas anaa soo qaadayo rasuulka ilaahay baan hordhigayay dad hadday marti yihiin ay dad marti u yihiin oo cunto loo soo wada dhigo cuntadana dee waa loo baneeyinoo bal waxa weeyaan oo dee ibaxa meeshii jirta ruuxii dayfka ahaa hadduu kii kale dayfkaa wax hortiisa yaallay ama meel kale yaallay u laaco u fidiyo iyaduna wax ba'si oo kuu suganni jirto oo kale aloo fuqahadu kolkol ay waxyaala baxsiyaan haddii dadka qaarkood wax lagu khaas yeelo oo kale ee isaga loola qastayo intaa lagula khaas yeelo idhaan dee dadkii kale inuu fidiyo malaha waayo meeshii ibaxa taale milkigiisii maaho dadkii kale uma fidinayo ama ruuxtaasi laakiin dee waxaa inoogu suganna dadka diifaarta waxyaalaha ay isma fidinayaan iyadana jawaaskeedi iyo banaanideeda iyo baltaasna way inooguma sugan tahay kale waa umuuro axaadiisan inoogu soo aroorsay xadaana axmed ibnu ibraahim adowraqiy wa bnu shabiibin wa maxmuud ibnu qaalu waxay dhahan saddexdaa sheekhoyn hore usoo wada aragnay dhammaantood bal oo horta dee labada dambe axmed ibnu ibraahim haddaynaan hore usoo aragno waa nin hiqaatu ruwaad kaa midoo imaam axmed iyo dabaqadii ama kuway caashira idhaahaan dabaqada tobnaad ee ruwaadda haddaan isticmaalkii ama istilaaxii xaafid xajar aan eego waxaanay ka dhigan dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay isagu taabici maaha taabicina maaha laakiin dadkii atbaacu atbaaci taabiciin weeye kuwoodii ugu waaweynaa ee atbaacu taabiciintii dee horeba soo gaadhay ayuu yahay oo dabaqada imaam axmed iyo ayuu noqonaya waana nin xaafid ah weeye oo iqa ah xaafid ah axmed ibn ibraahim adawraqi qaaluu waxay yidhaaheen dhammaantood saddexdoodu xadaanaa abuu usaamata can hishaam ibni curwata can caaishata qaalat annahaa qaalat hishaam iyo waxa weeye ibni curwa iyo caaisha sanadka saas idinku dhaya miyaan saanaa waxa iga dhacsay ya maya hishaam ibni curwa maxaa ku caadiya unba can caaisha can abiha taasba de waa xun waa kitaabkayga mushkiladiisa anama halka nuansan waa kitaabkayga waxaa ku yaala can hishaam bni curwata can caaishate waa hishaam bni curwa aabihida caaisha lamu kulmina aabihii curwa ka warinaya waa can abihi aabihii can caaishata caaisha oo curwa oo de caaishana habaryartii weeye ayay haddaba abu saamah niman nisna atbaacu taabiciintii kaba mida ah, kollay isaguna culimadii waqtigiisii ahaa abu usama waa kunyadiisa axmed ibnu usama magaciisa la ydhaha laakiin aad buu u yimaada asaaniidda abu usama wana culimadii kaba mida waqtigii ama caalim ah abu usama xamaad ibnu usame laakiin kunyadiisa buu aada uguba shuuroobay in badanna asaaniidda uu kuba yimaada dee uu markaa macruuf aada uguba yahay caaisha maxay tiri qaalat kaana nabiyu sal llahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yuxibu ku jecel alxalwaa waxyaalaha macaan waa jeclaa iyo walcasala casalka waa cadfu khaasin calaa caam oo ama takhsiisun bacda tacmiim weeye isaguwa waxaa macaan buu kuma jiraaye rasuulka ilaahay uu jeclaa salawaat wasalaamu calayh xalxalwa waxaan ku laqmeeyey xadiiska waa bukhaariiyo muslimba way wariyeen waxaan ku laqmeeyey marka hore waxaa macaan oo markaa macnuhu noqonayo kula fiihi xalaawa wax kastoo dee macaan leh oo macaan rasuulka ilaahay waa jeclaa salawaat wasalaamu caleyh biyaha macaan ay kaga mid ahayn biyaha macaan waa loo dooni jirayba badan waa la yidhi taas aimada qaarkoodna waxay kuma fasireen dee noocan aynaguba xalwada u naqaano wixii ay sanca gashay wixii la farsameeyey ee adugu dee waqtiyadaasna kolley waxyaalo bal xayd iyo waa inoo dambeeyaan insha allah casharo kan ka dambeeyunbay inooguba iman doonaan hadii alla yidhaaho barhkood baaba yidhaah dee xalwadooda iyagu isticmaali jireen markaasoo kale waxaabay ahayd timir maalan lagu cajiimi jiray timirta way macaanti waan garanayna lagu cajiimay oo inta laftii laga saaray lagu cajiimay caano oo kale ayaaba ina xalwadoodaasi ay ahayd waa aimada qaarkood ayaa iyagu taa kuba taga in dee xalwadaasi ay ahayd qolooyinkan dee luqawiinta barhkood baa dee taa inoo soo naqliyey bal haddaan idhaahna alxalwaana wuxuu noqonayaa wax kastoo macaan buu noqonoo rasuulku waa jeclaa haddii aan khaas yeelana oo markaasay noqon doon doontaa taksiis bacatacmihu casalkuba nooc min alxalwa ayuu noqon haddii laakiin aan idhahno waa wixii farsama gashay wixii la sanceeyey ee dee la sameeyo waxyaalo laysku dardaray lagaba sameeyo kan inagaba aan xalwada imaka nidhaahno wuxuu markaa noqonaya ma noqonayo cadfu khaasin calaa caam ma noqonayo dee waa laba shay oo dee casalkuna waa wax ka gooniyo taas tanna waa waxaan dee xalwadan inagu ay naqaano oo kale dee iyagu waxyaalo kale ah hakaba samaysteenbe waxa weeya waayo sukar iyo xaabar qofkoodaas axaadiis xadiidka qaar hadday kuba soo aroortay ina dee wax sugan ama dee ma aha oo sugan maaha oo dee rasuulka ilah inuu markaa isticmaaleen ama erkeen lafta xadiid baa jireen laakiin xadiidku aad buu daciif yahay nooma sugna dee waxyaalaha kale laakiin ay isticmaali jireen macana ayay kaba farsamaysan jireen berihii dambana waabay dee jirtay oo waxyaala mid ay khadiis odhan jireen iyo mid ay noocyo kale kulaba magacaabi jireen oo berihii dambe weeyaan rasuulka ilaahay dabadii la yaqaanay oo la samaysan jira oo dee barhkood markaas iyo faanudajiyo waxyaalo badan baa iskaba jiray waa wixii bal farsamay gasha in lagu fasir xadiidka haddaba rasuulku waa jeclaa malabkana waaba jeclaayo de waa kaa ilaahay yidhi fi shifaa linnaas jacaylka halkana culimmadu tay kuma fasireen waxa weeye horta mid weeyaanoo aimada faaidada iyo nafciga leh ee naftuna ay uba iilanayso jacaylkeeda dabiicigii ee ruuxu dabci ahaan u jeclaadaa zuhdigii adduunye ma anfiyayso haddii aanay taasisan markii horeba soo sheegay xirsi siyaado ah iyo takalluf uu ruuxu isku takallifayo taxsiilkeeda iyo doondoonkeedu aanu jirin oo macnaha uu noqonayo dee markuu helo intii uga baahnaa inuu ka cuno dee marka aanu kaliya aanu helinna aanu iskuba hawlin hadday faa'iidatu tahay naftiisa ay markaa dee waxawna ay u iilanayso wax zuhdigii ma anfiyayso rasuulka ilaahayna dee waaba imaam zaahidiin arrin kaleanay culimmadu kuba fasireen oo yidhaahee masala khadaab iyo rasuulka ilaahay jacaylkiisan alxalwa iyo umuurahan uu jeclaamo xalwadaba haddaan idhaahno may ahayn waxa weeyaan dee waxaan dadka kale jacaylkooda u yahayo iyagoo doonitaankooda ay taa doonayaan iyo uulashadoodaasi ay badan tahay ee macno waxay ahaydun haddii la helo oo la keeno adigu la helo ina kastana may helahayne rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh qadar fiican buu ka cuni jiray oo macnaa markaa rasuulka ilaahay dee intuu yar taabto uun yar dhadhamiyo uun iskamuu dayn jirin dee waxa weeyaan uun qadar fiican buu ama dee ka cuni jirayoo taas markaa ay ka cabireen saxaabadii ama ay ku garanayeen iilashada uu iilanayo jacaylka uu jeceliyo wax intuu yar taabto yar dhadhamiyo ama in yar uu kaba cuno iska daynaye maayna marka la helo ee adigu adigu si uun ay ku sahlaanaatee lagu helo ayuu rasuulka ilaahay qadran saalixan minha ayuu ka qaadan jiray dambe kaba cuni jiray taas baa meesha caydakani ay tahay warta khadaadi iyo xadiidka aynoguma fasireenoo mahayna waxad iyo goor dee la doondoonayo wax dee la diyaarsanayo waqti kastaba waa marka la helo rasuulka ilaahay qadar fiican rasuulka ilaahay kaba cuni jiray yadii ka asiibi jiray taas baana ahayd calaamada maxabadiisan iyo dabiica xubbiganna waa xubbi dabiici baan leenaho dee kaasi waa shay iska aan ikhtiyaariba ahayn ruuxu anwaacda kala duwan ee cuntooyinka ruuxba mid buu xiiseeyaa ciishaan waa noocaasubaabay noqonaysaa umuracankana de waxay meesha anfiyayaan oo dee ay zuhdigii ay kaba hor imanayaan maaha soo arkaynay kaana nabiyu sal llahu calay wasalam yuxibu alxalwa waalcasal xadaana alxasan bnu muxamedin الzacfaraaniyu qaala xadaana xajaaj bnu muxamedi qaala qaala bnu jurayjin ahbaranii muxamed bnu yuusufa ana cada bna yasaarin ahbarahu ana uma salamata ahbarathu anaha qarabat bal kolay casharku si uu socday marka wax saasa sanadka kuma sii joogjoogsanayo xasan ibnu moxamed kaasoon filaya caawa inuu inoo horeeyo waa xasan ibn moxamed ibnu sabax nin la yidhaaho oo shaafici asxaabtiisii buu ahaa waa dadkii madabtiisii qadiimna wariyey ama dee saaxibkiisii waa intii uu baqdaad joogayba zacfaraani waana nin markaa caalim ahaa fiqo ahaa walow shaafici dee muddo konton sannadood ku dhow uu ka geeri dambeeyey haddana malaha cimrigiisaa dheeraayo sheekhada shaafici uulahaa barhkood waa soo gaadhay oo sheekhada qaarkood uu la wadaagsaday oo markaa lababoqolyolixankii ama horteeduun ayaa u dhintay oo waa zacfaraani ninkan oo kollay asxaabta shaafici marka ay sheegayaan iyagoo magaciisaba sheegin bay azacfaraaniy oo kale iyo ay dhahaaneen zacfaraaniga waa ninkan xasan ibn maxamed ibnu sambax waana nin bal maalan siqaat ruwaad kaba mida ah. xajaaj ibnu muxamedna waa nin isaguna asalkii adigu kaley masiisa iyo baqdaad iyo dhegayo waa nin isna siqa ahaa calim ahaa walow idhahan ugu dambayn baaba taqayur kuba yimid cibaara hadigu malaa yar baraarujin mudanoo wuxuu ka cabirey qaala qaala ibnu jurayjin mala qolooyinkii deda musalaxa aqriyay baabka tadriiskana ee bal maalan hagaag u yar xusuusnaa waxay kaba dhigaan qaaladu alfaada aan ku cadayn itisaal inay tahay macnaa ujeedadu xadaanii baaba halka hore taalay iyo samictu iyo akhbaranii iyo waa wax cadaynaya ruuxu inuu ruuxan kale ka maqlay oo kale Eh, laakiin markuu can iyo qaala fulaan yidhaaho ee wuxuu ruuxii ka maqlayna waa u isticmaali karaa waxaanu kaba maqlin oo looga sheegay ama cidii ay udhexaysayna hebel baa yidhi beenna ma hadde haddii eeg adigoon ruuxii ka maqlin ruux kale kaaga sheegay oo cida idiin dhexayso kii kaaga sheegay aanad sheegin laakiin hadalkii haddaad hubto aad tidhaa hebel baa saa yidhi waxawy de hadalkii beenna maaha laakiin markay riwaayada xadiidka noqoto ayaa dee umuuraha culimadu khaasatan ninku haddii tadliis lagu yaqaano oo kale iyo suurada ma aqbalaan oo dee waxaa loo baahan yahay in la helo ruuxii uu kaba maqlay waa sidadii la ogaadaa loo baahan yahay ninkana nin tadliis lagu yaqaana maaha laakiin waxaa jirta culimada barhkood iyada qaalada u isticmaasho san axadanii ama ahbaranii ay u isticmaalaan oo kale oo waxaweyaan uba isticmaala dee barhkood iyagu waxaanay maqlin isticmaalaana waa jiraan bukhaari oo kale kollay isticmaalaad buu u leeyahay kitaabkiisa oo kale barhkood ay dee ku tiriyeen inay dee mucallaq tahay barhna aanay ku tiriyeen kol hadday sheekhadiisii tahay inay maysuur tahay suyuudi baaba wama laha ladaa siwaahu daabidun fataratan wasrun wa ukhra saaqido macnaa qaala bukhaari agtiisa bal daabid bay u sheegaan dadka kale hadday isticmaalayaan daabid ma laha ee kolna wasri bay u isticmaalaan haddaba waxaan uga jeedaa dadka wasriga u isticmaala waxaa ka mid a ah xajaaj ibnu maxamed oo kale ayaa isagu dadka u isticmaalo taa kaba mid ah wuxuu mag ibnu jurajkana waa imaam kalley magacani sida kaba muuqda dee juraj waa nimanka reer rumiya baa laba bixi jiro cabdilmalik ibnu cabdilcasiis ibnu juraj baa la ydhaha laakiin laqabki ibnu juraj uma ku shuuroobay jurajku waa awowge waa cabdilmalik ibnu cabdilcasiis ibnu juraj oo nin caalim ahaa weeye waxay umu salama tidhi oo dee cadaa ibnu yasaar kaba warinaya annahaa qarabat waxay u dhoweysay ilaa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay jaban dhinac waa dee neef adugu khaasatan adyahoo kale dhinacii ama wax kaba mida dhinaciisa mashwiyan la dubay ama la xaniidiyeyba fa akala minhu rasuulka ilaahay jambiga mashwiga ahaa ayuu wax ka cunay kallay idaamkii iyo akrigii rasuulkaiyo khubsigiisi iyo wixii baan kula wada jirnaayo ee fa akala minhu rasuulka ilaahay jambigii mashwiga ahaa loo keenay waxbuu kaba cunay uma qaama wuxuu u kacay ila salaati salaadii buu u kacay wamaa tawada'a ma weysaysan rasuulkii ilaahay waayo uu hor markii hore waa weyse qabay waxaa loo keenay markaa jambigaas mashwiga ama xaniidkaba ah la dubay uu cunay rasuulka ilaahi ama waxbuu kaba cunay markii waqtigii salaadu gaadhayna salaadiibuu u kacay muu weysaysan taas bay tidhi waxaweyaan ummu salama umm muminiin ayaa taabal inoo tidhi kolay axaadiis kalena insha allahu tacaala way noo dambeeyaanoo casharkana meebal markana eego horta casharkan ka dambeeya iya waan kuba arki doonaa walow xaggan dee himika mashwiga iyo casharkaba ay noogu soo socoto laakiin waxaan uga jeedaa isagoo markii hore aan wayse qabay cunayna hilibkan inaanu ka weysaysan uu salaadiisii kuba tukaday baltaasi waa wax noo dambeeye laakiin horta baltan odhanayna uun dee waxa weeye un horta rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh hilibkan iyo waxa weeye had iyo goormay heli jirin kolkol baani laba bilood oo isku xigtaba gurigiisaba dabcan ama dheri la dhadhaarinba taas waxyaalo kolkol hadaayo uma yimaado uun mooye marmar bay ahayd waxay heli jireen marka rasuulka ilaahay waata aynu soo aragnay dajaajiinu cunay waan soo aragnay xubaaro walow xadiidka dacfi uu kuma sugnaa baan soo aragnay dayrkaas baan soo aragnay waxaan soo sheegnay bal matalan dee lo iyo adu juucan wacdan xoolaha laba dhaqdo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxuu ka wada cunay bal taasoo kale waa cunay imaka hiribkuna marka uu mawduucaba mid la kariye yahay iyo haddii la dubiyo dee wixii waa isla wada mid midna laguma tirinayo waxa weeyaan dee ficil marka dadkii mukrifiinta ficilkooda kani waa shay iska caadiya allahuma dee noocii ahnusa bal matalan saxaabada qaar ay yidhaaheen rasuulka ilaahay neefba muu arag dee nafsihiisa isagoo haraggii aan lagaba saarin khaasatan waxyaalaha yaryar ee dhayraday taa u samayn jiray inta dhogorta un laga saaro saa waxaweyaan lagu xamiidin jiray iyo taas oo dadka iyagu markan dambe kollay ay cuni jireen ama dadka qaarkood iyo rasuulka ilaahi noocaas ma cunin mana arag laakiin waxyaalahani waa umuuro iska wada caadi ahayo marka la helo rasuulka ilahi waxbuu kaba cuni jireen arrinta inoogu sugan waxa weeye arrinkan cibaaradan ah wamaa tawada macnaa waxaa jira axaadiis kala duwan oo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh dadka xataa faray inay ka weysaystaan wixii dab uun si uunuu ku gaadhay tawada'uu mimaa masat innaar bal axaadiis tacaduday baa taa inoogu timi macnaha haddii wixii la kariyo la dubosan oo kale si uun dab uu ku gaadho haddii la cuno ama dee waxaweye in laga weysaysto haddii markii hore la weyse qabay axaadiistaasaa timi horta waana axaadiis in saxiixa oo rasuulka ilaahayna markii hore way kaba sugnaydba taas laakiin maxaa dhacay rasuulka ilaahay xaaladiisii dambena bay ahayde waxayadna inooga sugan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh sida xadiidkan aan ku hayno iyo axaadiis kaloo kuwan kaba sii darajo sarreeya rasuulka ilaahay intuu hirib cunay sanoo kale la dubay ama la kariyey inuu salaadii markay gaadhayna salaadii siu ku galay taasi iyada waa mid waxaa kaloo abi daawud iyana inooguba sugan kaana aakhira alamrayni min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam tarkul wuduu'i min mamasati naar labadii xaalee rasuulka ilaahay lahaa waa inuu ka weysaystay iyo inaanu ka weysaysan tii dambaysay waxay ahayd inaanu ka weysaysan bal markaa waxaan leenahay axaadiistaa keenaysay in rasuulka ilaahay ama dee amray ama uu kama weysaysanayo waxaa dad uun uu gaadhay oo uu taabtay waa iyada axaadiisan kalea ka dambaysay oo axaadiis mansuukhay noqon waa kutubtay noogu sugan tahay waana saxiixba dee marka la eego jumlo ahaan laakiin waa mansuuq oo naasikhina waa xadiiskan iyo axaadiistii kale laba midka ahayd ee rasuulka ilaahay taas inoogaba sugnaatay oo markaa ruuxu wixii dabtaabtay hadduu cuno sanoo kale hilib cuno oo bariis cuno cunto kale cuno la kariyey la dubay adigu si uu dab kuma gaadhay waysana uu qabay waysadiisi waa qabaa hadduu wuxuu dee dufa baniya wax leeyahay ha ka luqluqdo laakiin wax kale oo dee meesha imanaya ma jiro laakiin arrin baa jirta iyadu oo ah wax gaara oo waa hilibka geela gaar ahaantiisa in axaadiid khaasa ku timi ama laba xadiid oo saxiixa kuba yimi in laga weysaysanayo hilibka geela gaar ahaantiisa ujeedadu hilib geel haddii la cuno in laga weysaysanaya laba xadiid oo saxiixa ayaa kuba yimi aimada dee eh, in badanoo kaba midi waa siday u badan yihiin isku baab bay ka dhigeen axaadiistaasoo dhan ama noocaasoo waxay kaba dhigeen axaadiistaasi markii hore inay ahaydoo haddii hilibgeer waxaan la cunay uu yahay iyo hadduu wax kalaba yahayba inaan laga weysaysanayn bay kuba tegeen kolleyna madaahibaha mala xanaabilada mooye aimada madaahibu waatay kuba tegeen khulafadii raashidiinta afartaba waxaan filayaa qowlkoodii inay ahaydba bal taas ma jiraan laakiin labada xadiis waa laba xadiisoo khaasa waxaana iska jirtaa xagga usuulka caam iyo khaas hadday yimaadaan axaadiista kalena caam bay ahayd in khaaska la horreysiiyo <coughs> kole usuushaasi waxay keenaysaa in gaar ahaan looga soo reebo geela loogaba soo reebo weliba arrin kalena way inoo sii xoogeynaysaao iyadoo rasuulkii ilaahay la weydiiyey hilibka adhiga ayuu yidhi ha kama weysaysanade hilibkii geelana oo la weydiiyey iyadoo su-aashu mid kali ahayd buu geela kama weysaysta marka waatan marka kani wuxuu tilmaamayaaba inay waqti dambe ahayde bal waxaan leenahay daliil ahaan markan eegno kolay waxaa xoog badan oo raajixa in badan oo culimada ka mida ah qowlkoodu taasi ahaatee in geela marka ay noqoto wax khaasa ay tahay tahayo iyada ruuxu hadduu cuno hilibgeen iyo wixii deegalaas ah, bal taas uu cuno in laga weysaysanayo taas way axaadiis axaadiis khaasa wey waana se imaam isagoo minaajka iyo dee kutubtii fiqigeed madhab ahaan buu kaba hadlayayo dee dawaaqidii in kooban maankaa ku soo darin laakiin sharxa muslim iyo markuu joogo sharxulmuhadab iyo dee isagoo leeyahay xadiidku waa khaas ilaa daliil ahaantana u xoog badanoo waa geelu gaar ahaantiisa waayo sababta xadiidkaa khaas ah talabaad isagoo wax kaloo dabtaartay oo hilib kale ay laba socotay buu isaga gaar ahaan rasuulka ilaahay usoo saaray marka waxaan leenahay axaadiisan ah dee inaan lagaba weysaysanay tilmaamaysa ama rasuulkaanu kaba weysaysan kolley kaa waa laga soo reebaya inta kale laakiin baabkaa horay wada marayaan xdثna qتيبة qال xdثna بن لhيcة عن سليمان بن زياد عن cabdاللahi بن الxاrث qال أنه qاal koley ibnulahyaca waan soo aragnay kumana noqnoqonayo walow ay u baahan tahay bal waqtigeenan dee nin kastaba uu fatwoodo ayaa haddana ay noqotay dee markaan aragnay madaabicdii oo maalin kasta kutub soo saaraysa badan oo dee nin cilmigii aad bal matalan dee kollay maqaam ka gaadhiyo cid kastaabana kutubtii ay madbucayso oo kale ayaan arkaynaa dee kullu madhabba wadaba inay dee tasxiix iyo tadciif iyo waxyaale iyo umuuro badan ay jiraan saa fatwadiiba dee yar iyo weynba loo wada fatwoodayo bal matalan taas bal ruuxii ehel waayo ruuxii kale ayay tasxiixi axaadiis iyo tadciifkiiyo maanta markaan eegno kutubta dambe la taxqiijinayo soo baxaysa rasaa'il ha noqoto kutub kale haba noqotee ayaa dee cid kastaaba kolley ay gashayabo bal dee waa muhim kolley umuura qaarkood bal in iskuba baraarujino mar kale insha allahu tacala ibnulahican kuba soo noqdo ayaan nooc yar oo dawaabid bal umuurana kolley aan sheegi dooneen laakiin tan caawa oo yar odhanayaan waxa weeye habeenkii dhaweyd waxaan soo sheegay afar minoo cabdullaahi la yidhaaho ama cabdiladuwo markay kaba warinayaan isagu inta badan waa raggii intaan kutubtiisa guban kaba wariyey gees kalena kutubtiisa naftooday ka qoranayeen axaadiista oo axaadiistoodu xoog bay leedahay laakiin waxaan raacin karaaba caawa qutaybat ibnu saciidna walow aanay afartaa aanu kuba jirin haddana xadiidkiisa ibnu leyca ka warinaya waa xadiid qawiya ah, sababto cabdullaahi ibnu waabi oo raggaa ka mid ahaa buu xadiidkiisii kasoo qoran jiray xadiidkii ibnu leyca warinayay markuu qorto usuushiisaa kaba qorto ayuu dib isaga uga dhegaysanaya ama ugu dul aqriyaya isaga un may ahayn xifdigiisa iyo wixii uu sheegay inuu qoranayay may ahayn axaadiiii markii horeba la ogaa inay axaadiistiis ahayd oo ususha ibnu wahbi kaba soo qortay ayuu markii dambe ulaba imanayay siduu imaam axmed ku yidhi markii imaam axmed xadiidkaaga ibnulayacaad ka warinaysaa waa xadiidkii caadiya oo hagaagsan oo waxyaalahan kale kuwa kala dhaca riwaayaadka kale ma dhacayaan ayuu sheegay arrinkaas oo bal ibnu qutaybana kole xadiidkiisu waa xoog buu leeyahay ibnulayaca imaam waana caalimahada ibnulayaca ma aha oo daciifun laga soo boodin dee waa umuure aan soo sheegnaye waktigiisii masar marka la eego layt ibnu sacad ninka u dhigma ama soo raacee laydhaa waa caalimka masar isagoo haabaya can sulaymaan ibni ziyaad can cabdillaahi bni alxaarisi qaala sulaymaan ibni ziyaad waxa filaca ina warasa laakiin waa nin fiqoo taabiciintii ka mid ah cabdillahi ibni xaariskana cabdillahi ibni xaaris ibni jazci baa la yidhaahaa waana nin saxaabiya kolay cabdillahi ibni xaaris horaan filayaa oo aalka rasuulka aan soo maro isagu ru'yo unu lahaa cabdillahi ibni alxaaris ibni jazcin waa nin saxaabiya waana asxaabtii rasuulka ninkii ugu geeri dambeeyey masar markay noqoto dhowr iyo siddeetankii hijrada ayuu ku dhintay cabdillahi ibni alxaaris ibni jazcin baa la yidhaahaa qaala wuxuu ihi saxaabigaasi akalnaa waanu cunnay maca rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay maciisa shiwaaan waa wax la dubay waa hilibba dee ayaanu cunay waa laxman dee shiwaan filmasjidi masaajidka dhexdiisaan kula cunay macnaha rasuulka ilaahay annagoo la joogna ayaana rasuulkii ilaahay baanu la cunnay dee hilibkaas annagoo masaajkii joognaa kollay dee laxmiga iyo mashuga ay iyo taa waati aan xadiiskii hore umusalamaba kuwa soo maray xadiiskana sanadkiisa haddii kalaan kuma sugaya intaa ibnulayaca laakiin waxaan leenahayna qutaybana waa kaba warinaya laakiin xadiisku marka la eego shawaahidda kale ama duruqda kale uu leeyahay iyo qolooyin kale laba wariyey oo ay camr bn xaari inuu dee sulaymaankan kaba wariyey ayaa nin caalim aha isagu ama imaammo ahaa horaha u dhinto oo dee daba muqadisiina haba ahaadee ayaa xadiidka xoogaynayse waxaa iyada taasi waa inta inooguma sugane laakiin maxaa meesha taalla un masaajidka dhexdiisaan ku cunay masjidka dhexdiisaan ku cunno xadiidku wuxuu daliil u yahay un ee cuntadii haddii masjidka dhexdiisa lagu cuno jamaacaha loo cunaya ama keliye ee inay bannaantao waata rasuulka ilaahayba dad ay kulaba cuneen ee laakiin koley dee waxa maxalkeedu noqonaya un inaani masjidkii dee la wasakaynahayn oon dee waxyaalihii dee masaajidkii wasakheeya oo masaajidda in la nadiifiya la is amray taas baana waxa weeyaan dee tadiifkeeda marka wixii dee nadaafadiisa ka hor imanaya ama wasakaynaya masaajidii waa laga dheeraynaya haddii la dhowro oo la ilaaliyo taa laga ilaaliyo shay jaa-isa weeye xdثna mحمد بن غyلان qال xdثna وkيع qال xdثna مسcر عن أbي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن cبداللahi taasi waa iga maqantay wliba ninkaas عن المغيرة بن شعبة qال أنه qاaل koley maxamuud iyo wakiiciya miscar baa koley dayar mudan inaan isku baraarujino nin caadiya maaha miscar ibnu kidaam waa nin imaama ah, caalim ah caabid ah iqa ah manaha laba arrimood baan yar odhan lahaa uno mid waa culimmadii dee imaamkan taqaaniyay barhkood hadal ay yidhaaheen oo haddii la yidhaaho jannada waxa gelaya miscar oo kale dadka jannada gelaya way yaraan lahaayeen macnaa waxa weeye waa salaaxiisii cibaadadiisii xag xagga kalena isagoo salaaxa iyo cibaadadaane ayuu idqaan aad iyo aad u badan lahaa oo raggii la dabaqa ahaa shucbo iyo taas haddii xataa la ysqabto xadiis riwaayadii dee qowlkiisa loo soo laami jirayo waxaabay kaba cabiri jireen musxaf oo kale dee musxafka khadac ma dhaco oo dee waa kitaabkaa saxan en khadac dhicin oo ujeedadu wixiisoo waxaa dabdisan ee sugan arrinta kalena odhan laha laba baydoo laga yaabo inuu leeyahay ibnu mubaarak waa atbaacu taabiciintii waa imaam weyne man kaana mutab جالسا جليسا صالحا فليلزم حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها فيها العفاف أهل العفاف وعلية الأطواب منك دون يجلس صالحا ربو حلقة مسعر هل لازم أي لا يودي فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأطواب ذلك حلقة جوغا وذلك عفافك هي قومك وذلك وهر سرية وذلك دينه yihiin culimadii iyo dee sulaxadii iyo cibaadadiiba ayaa jooga oo waa mishar ibnu kidaam waa imaamka alhilaali abisahrawan isna aan odhan karno waa atbaacu taabiciintii daamadee aad buu ugu dhowaa dadkii siqaaru taabiciinte jaamic bn shadaad waa min iqa ama muqirat bn cabdillah waa nin taabiciya muqirat bn shicbaan waa garaan saqaana wuxuu ihi saxaabigaasi biftu waan martiyey maca rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi maciisa daata leylatin habeen ayaanu shaksi kale waa ruux kale oo dee saxaabadii kaba mida ayaaba marti qaaday waxaana la joogay muqirat bnu shucba bal taas baa macnuhu yahay oo waa kan maca rasuulilahi waana rasuulka ilaahay maciisa ayaan axad saxaabadii kala mida ayaan dee marti u noqonay fa rasuulka ilaahay baa loo keenay bijambin jambi waa jambi shaata ama neef dhinacii ama wax kala mida oo mashwiyin waa taa aynu soo marnay mashwi ah uma ahada rasuulka ilaahay wuxuu qaaday ashafrata mididii waa midida roobba shafro laydhaa fa jacala wuxuu gudagalay yaxusu inuu goynayo oo mididiibuu hilibkii ku goynayay faxasa waa gooyayoo lii aniga bihaa bishafrati minhu min aljabbi jabbigii ayuu wax hilibkiisii ka miduu mididii iigu gooyo rasuulka ilaah isagaaba u adeegaya oo khidmaynaya waa tawaaducisiyataas oo intuu mididii qaaday ayuu hilibkii ku gooyuu ii gooye ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi fajaaa jaaa bilaalun bilaal baa yimi iyagoo de malaha meeshuna kamay dheerayn masjidka bilaal baa yimi yucdiinuhu xaal uu ogeysiinayo bisalaati oo dadkii inay yimaadeen oo waqtigii salaadu gaadhay rasuulka ilaahi uu ogeysiinayo fa alqa shafrata mididii ayuu tuuray rasuulkii ilaahay mididii ayuu tuuray markaasaa muxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi maa lahu waxa u sugnaaday muxuu yidhi waa bilaal salibat yadaahu gacmihiisu ciidda anwaacmeedaha ciidooben gacmihiisuye maxaa u sugnaaday lafdiga taribat kolley waa lafdi hadalladooda kuba iman jiray oo asalkiisu waxay dhahaanba dee waa gacmihiisu markaas dee ciiddu haba gaadho ay leeyihin ah ha caydhoobabo oo dee ruuxaan waxba haysan oo dee taas haba noqdo laakiin maqsuud may ahayn xataa markay cibaaradan isticmaalayaan taase waa hadan hadaladooda raaci jirayoo laakiin dee markay deetan isticmaalayaan markay yar canaan hadalka uu leeyahay oo kale ayaabay raacin jireen oy odhan jireen oo wuxuu lamid yihin taribat dee yadaahu iyo sakirathu ummuhu iyo bal waxyaalihii kale laba midka ahaa unbay laba mid tahay arrinkan rasuulka ilaahay dee uu tan lahaana bilaal buu uba jeedaye cuntay cunayaan waana koon ay horar taalayba oo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh muxuuna faray haddii dee inagoo cunto bal matalan naba keenay dee ay salaadii la aqiimo in cuntada aynu xaajadeedii kaba qaadano waxaanu yidhi laa salaata bixadrati dacaam oo cunto xadradeed salaad dee maankaasi ma jirto ayaabuu yidhi macna dee ruuxii waxaa dhici karta hadduu wixii u baahan yahay dee culimada waatay ku qaydaan waa ruux gaajaysan wixii uba baahan cuntadiina laba keenay hadhow qalbigiisna kuma tacalluqsanaanayo khushuucdii iyo xuduurkii iyo wixii la doonaya dhici karta inay kala shuqliso ayaabay noqonaysaayo markaa cuntadan la horraysiinayaa bal dee xadiidkii kale haddaa xataa maqashaan iyadoo la aqiimayo cashadiina ayda hortaalaa ka degdegina cashadiina ayaaba timi bal markaa waxaad waqtigiina kol hadduu baaqi yahay oo waqti markaa gabaabtii aanu jirin dee waxaabay ahayd inuu umuuraha eego uu yar dibdhigo uu yar kaadiyo inahaasubay noocan yar canaaneed ay noqonaysaa laakiin rasuulkii ilaahay mididii intuu tuuray ayuu kacay dee in weysaystayna inooguma sugno waa xadiidkii horuu laba mid yahay qaala waxaa odhanaya bal xadiidka daahirkiisa walow damaa'irtii ee xaggay uga laablaamayeen ixtimaal akar min ixtimaal ay kuma sugan tahay laakiin tay dee shuraaxdu kuma socdeen ama ay horraysiiyeen baan ku soconayn qaala wuxuu yidhi mugiira ayaa odhanaya wa kaana wuxuu ahaa bilaal dheh shaaribuhu shaaribtiisu qad wafaa macnaa mid dheeraaday oo markaa shaaribtiisii ayaanu malaha muddo gaabinoo way dheeraatay fa qaala wuxuu yidhi bal damaa'irta eega halkan la marayo waayo waa nastay weysiiyeen halkan qolooyinkii kitaabka sharxay faqaala wuxuu yidhi rasuulkii ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh lahu libilaalin bilaal baa wuxuu ku yidhi aqusuhu laka aqusuhu aqusuhu ma gaabiyaa waa shaaribtan laka adiga calaa siwaakin cadayma kugu gaabiya amate waa shakiya qusahu gaabi oo shaaribtaada gaabiyo calaa siwaakin caday ku gaabi taas buu yidhi ilaaliyo mididii baran aanu ugaba dhiman dee timihiina loo goyn karo isagoo ruuxii aan dee calab badan iyo waxyaalahaasuu dareema aanay jirin oo taas kugu gaabiyaa dee waa leeyihin waxyaale ay habkay isticmaali jireen weeye marka ay timahoodii gaabinayaan dee wax kale intay qabtaan wixii ay haysteen ah, waxa ay kuba gaabinayaan ma ku goynayaan ay ku goyn jireen macnu markaa taasoo adigu ma kugu gaabiyaa weeye ama haddaan khabar kaba dhigno waan kuu gaabinaya si walban kaaga goynayaan kugu gaabin gaabinaya timahagan aad leedahay shaaribta amase adigu ku gaabi qusow calaa siwaakin taas baa macnuu marka xadiidku bal isnaadkiisuna waa xadiidka uu inoo sugan yahay isnaadkiisa waa isnaad saxiixa in abu daauud iyana qolooyin kale nasaa iyana way laba wadaagsadeen imaam axmed iyo xadiidka iyagoo miscar kolley ka wada warinaya duruqdu haba tacadudo umuuraha inoogu sugan xagga jambiga mashuga ah iyo qoltaasi waa waxaynu soo maray laakiin uma akhada shafrata fajacala yaxusu faxaza lii biha minhu waxaa xadiis abi daa-uud iyo ay wariyeen kuba yimi laa taqdacu laxma bisikiini fainahu min saniici alacaajimi walaakin inhasuhu nahsan fainahu ahnau waamra falxadiis ujeedadu hilibka midida ha ku goynina waa dadka acaajibti waxyaalaha ay sameeyaan laakiin ilkiina nahsina ama nahshi labada yimaadaan kole lila waa inoo iman doonaa haddii ala idhaaho oo xadiisyadu inooguba iman doonaa laakiin nahshi iyo nahsi waa adraaful marka lagu gooso oo kale taasuba gooye taas baa jirta xadiidkana waa kan rasuulka ilaahay inuu ku goynaya inooguba sugnayde mar waxaan leenahay xadiidkaasu dee imaamkii soo saaray abu daauudba tilmaamo xadiisa daciifa weeye xadiidkana waa xadiid inoo sugan axaadiid ka suganna waabay kuba sugantao saxiixa inoogu sugan bukhaari iyo rasuulka ilaah inuu midna kuba goosan jirayo marka xadiidka abi daawuud mid u dhigmaya maaha mid caaridaya maaha axaadiisan aan hayne wax jaa weeye in ruuxu haddii uu u baahaya midi uu ku goostaa haddii hiribku aad u jilicsanyoodu midiba uma baahnayn umama baahna barhkoodna waatay ku xambaareen xadiidkaas kale ayay kuba xambaareen laakiin markaan dee jamcinayna waa marka isku dhowyiin ama xadiidka kale uu sugnaadhaan jamcin lahayna kol hadduu xadiidka daciifama yahay axaadiidan saxiixa mid qaabilayo ka hor imanaya maahae bal markaa ta xadiidka inoogu suganna waa taa jawaabkeed xadiidkaasna waxaan leenahay jira ma halkan ee waaba daciif arrinta kale jirta dee oo la gaabiyo rasuulka ilaahay kole waa ina faray walo culimmadu koley laba qowl gaabintaasi ma dee gaabin adigu timihii uun la yar gaabiyo ay dibinti ka yar muuqato bal ama lowkeed iyo waxyaalahaasiba isagoo in aad loo gaabiyo oo dee matalan xalqiyaan u jirin be laakiin aad loo gaabiyo oo kale kaliya waa laba qowlo culimada ay leeyihiinba aimada qaarkood ixfahaasa imaam maalik iyo haba diideen laakiin dee marka la eego axaadiiskana way inooguma timi muhimkuna waxa weeye inaan la khilaafo dadkaa iyagoo caadi marka la eego kufaarti iyo wax iyaa kuba dayanaya shaaribtooda bixinaya ee dhayraynaya bal aad loo gaabiyo kolay taas weeyaan ee qadarka laga gaabinaya khilaafka culimadu yahay kolley khilaaf weynoo saasnama si aha axaadiisna way nooguba timi labada jaanibba way nooguba timi usoo calaa siwaakin xdثna wasil بن cabdالأعlى qal xadثna mحamed بن fضayl عn abi xayaan التaymiي عn abi زurcة عn abi hurayrata qal anahu qaal wuxuu ihi waa xadiid isna saxiixa bukhaariya inooguba sugan kollay sanadkiina wakhtigayga aad buu xidhiiriye walow jaamiciisa markaan eegno isaga abu xayaankan iyo abu zarcayow kaba hadee labada nin unbaa la arkay inaan kunyo u baahanay aan sheegno magacyadooda abi xayaan itaymi horta oo waa nin la yidhaaho yaxya ibnu saciid ibni xayaan ayaa la yidhaha waa nin caabidna ahaa caalimna ahaa taabiciintiina kaba mid ah isaga waa taabici abi zurcana abi zurcata ibni camri ibni jariir weeyaan oo jariir ibnu cabdilaahi saxaabigii ahaa ayaa u awowo kuyadiisa buaad ugu furoobay magaciisa halim baa la yidhaah way soo naqliyeen eh, laakiin waa awow oo abu zircata ibnu camr ibnu jariir weeye abi hurayra kama warinaya qaala wuxuuhi abu hurayra utiya nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi waxaa loola yimi oo loo keenay bilaxmin hirib farfica ilayhi diraacu markii hilibkii la keenay ayaa waxaa loo kor yeelay rasuulka ilaah loo fidiyey adiraacu dhudhunkii oo de waaba neef adhyana waa ahaa diraacii baa loo fidiyey rasuulka ilaahay wuxuu yidhi marka abu hurayra kaanat waxaydi diraacu tucjibuhu mid cajab gelisa oo iyo rasuulka ilaahay hilibka kale waaba kala jeclaa culimada waxay idhaahaanba xadiisa waa ku iman doontaa horay uma bislaataa ee waanay jilicsan tahay bal macaankeeda ama leeyada mujigeeda dhaqsaa iyo taasay hagaag uma bislaatay iyo taas baaba u jeclaa rasuulka ilaahay way cajab gelinaysay oo dee rasuulka ilaahi salawaatu wasalaamu calayh fanahasha minhaa waa say ii taalla hadday nahasa minha taalana waa caadi uun waayo labada lafsiba way soo naqliyeen luqadana labada lafsi isku mid bay kaa dhigaan barhkood in yar kala farqiyaana way jiraan fanahasha minha macnaa uu goostay rasuulka intiisii macnaa midimo isticmaalinba diraacii ayuu rasuulku intuu ilkihiisii ku qabtay ama intan hore atraaf alasnaan ayuu goosta wax kaba goostay fanahasa minha barnarka balse inoogu sugan tucjibuhuna kolley waa umuuraha aan caawaba soo yar sharxaynan kusoo yar joogjoogsanaynay ijaabkani wuxuu yahay iyo maxabadani wuxuu yahay kole xadiis caaisho ka duwanna waan arki doonaa biidn illahi tacaala xadaana maxamed ibnu bashaari qaala xadaana abu daauud waa dayaalisi can zuhayrin yani bna muxamadin yacnida waxaa loola yimin horaan usoo sheeg sheegnay waxa ay tahay halkan sababta keentay ina muxamed ooyo zuhayr ibnu muxamed waxa weeyaan alkhubado asalkiisii hore malaa reer khuraasaan bu shaam waa degay markii dambena meelo kale waa degay waa ina idhaahan axaadiia markay reer shaam kaba warinayaan abu daauudna reer shaam may ahayn axaadiiisaas baa yar khalalgalaa laakiin waa markay reer shaam ay kaba warinayaan ayaanay toosayn axaadiistiisaasi can abi isxaaq waa isxaaq soo maray can sacd ibni ciyaadin saciid baana ii taalle laakiin kollayde ninku macruuf wuxuu kuma yahay sacd ibni ciyaad can ibni mascuudin qaala kaana nabiyu sal llahu alay wasalam rasuulka ilahi wuxuu ay yucjibuhu diraacu waa siimka xadiidkii abu hureyre aan kuma soo aragnay diraacu rasuulka ilaahay waa cajabgelin jiray waa jeclaa hilibka kale waa ka dooran jiro waaba kaba jeclaa ee waa taa aan soo sheegnay lisurcati nudujihi iyo liinkiisiyo taasba qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud wasumma waa la sumeeyeyoo rasuulkii ilaahay fi diraaci diraac baa lagu sumeeyey oo diraac baa sun loogu daray waa maalintii khaybar bay ahayd markii fatxigii dhacay ayaa haweenay yahuudka kaba mid ahayd oo waxa weeyaan ayaa neefintay soo qashay bay tidhi xubinteedu ugu jeceliyo markii diraaciya loo sheegay ayay suntii ay ku badisay inta kalena way sumaystay laakiin kanna way kusii siyaadisay waana loo keenay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh dad kalena way la joogeen rasuulku uu goostay koley saxaabi kaleo bishr bnulmacruuf la odhanayana waabu liqay intii markaasaa rasuulku yidhi ka joogsada wuxuu ii sheegayaa diraacani inay sumaysan tahay haweenaydii baa loo yeedhay ama iyagii baa layidhi sunna ku darteen haabay yidhaaheen oo iyadii markii la weydiiyena waxay hadduu nebi yahayna waxba ma yeelaya baan idhi haddii kalena waa ka raaxaysan doontaan rasuulku markaa waa saamaxeen laakiin ninkii baa u dhintay bishr markaa bara ibnu macruur ayaa arrinkii uba dhintayoo bal adigu tiibaa markii dambe se riwaayaad nooguba yimi laba qisaastay dii ehelkiisa ay qisaasteen markii hore rasuulku waa iska saamaxeen wakaana waxaana ibnu mascuud yaraa mid ictiqaadiya haddaan yacda fatxiyo ama yuraa mid u maleeya ana alyahuuda yahuudi samuuhu inay sumeeyeen odee ficlan way sumeeyeen walow haweeney keliya ay ahayd laakiin arrinka kale waxay ka soo wada tashadeen buu ahaa ama ay ku ogolaayeen ay ku waafaqsanaayeen saasbaa markaa iyaga loogu wada tiiriyey ee haweenay zaynab la odhanayay sallam ibnu mishkad ninkii la odhanayay haweenaydiisa ahaydba oo markaa la dilay ayaa waxaan tawaliday ee laakiin iyaguna way la ogaayeen way kusoo wada tashadeen ama way ku waafaqsanaayeeno saasba markaa tan wakaana yaraa an alyahuuda samuun kolay maxalushaahidkan yacjibu diraacu xadaana mxamed ibn bashaari qaal xadaana muslim ibn ibrahim can aban ibn yaziid aban ibn zayd baa ii dhacday aban yaziid can qataata can shahr ibn xawshabin can abi cubaydin qaala koley sanadkama qabanayo oo muslim ibn ibraahim iyo ee warag baa cusube abu cubaydkani waa nin saxaabiya rasuulka ilaahay mawaalidiisii ka mid ahaa axaadiistiisu ay aad u yartahay ama xadiidkan leh xadiidkan leh kunyadiisan umaynoo garanaynaa ee magacuu leeyahyna ma garanayno waana saxaabi bal markaa qaala wuxuu hi mawaalidii rasuulka rasuulkana ka mid weeye aadna u qalmuuyaama xadiidkan uu leeyahay xadiidkuna kitaabkan shamaa'ilka tirmidibu ku sugan yahay ususha lixdaa inteeda kale kumama sugna xataa sunantii kuma sugna oo imaka xadiidkan kuma warin jaamiciisii tirmidi kuma warin wuxuu hi dabaqtu linabiyi sal llahu caleh wasalam rasuulka ilaahay baa waxaan u kariyey qadran dheri macnaa dee waxbaa kuba sugnaayo oo hilib baa lagu karinayay waqad kaana yucjibuhu diraacu ah, eeg intan axaadiiu waa iskaga mid diraacu rasuulka ilaahay hilibka kale waa kaba jecla fanaawabtuhu diraaca diraaci baan u dhiibay uma qaala wuxuu hi naawilnii diraaca diraaca ii dhiib haddana fanaawabtuhu diraacii labaad baan u dhiibay uma qaala wuxuu hi naawilnii diraaca ii dhiib diraaca faqultu waxaan yaa rasuul allahi wakam lishaati min diraac dillaaci wa kam lishaati imsa u sugnaaday shaatada ama neefka adhigi imsuu leeyo min dirac diraci imse dirac buu rasuulka ilaahay leeya dee labay lahaydoo labadii imaka dee waad ii kuu dhiibay ee mid saddexaad ma laha iyo wax kaba badan ee kollayna saxaabigii waaqicii inuu ka dhaqaaqayo si uu yaqaanay fa qaala wuxuuhi rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu calayh waladii nafsii biyadii ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahay low sakadta haddaad aamusid ood markaa darigiun dee aad gacanta ama weelka aadde wixii aad ku dhurihii iyo wixii aad gelisid aad wixii aad ku soo qaadaysa aad darigiun wax kama soo saartid lanaawalta diraaca diraaca waad ii dhiibi lahaydid maa dacawto ee mucjiso mucjisaadkii rasuulka ayuunbay ka noqon lahayd hadalkan ninka ayaaba dee wixii joojiyey wixii meesha iman lahaay oo dhanba dee waxaasan ognahay kitaabkana waxway noogaba iman rasuulkii ilaahay cunto yaroo koobnayd indad aad iyo aad u badan oo dee ama wax yaroo kooban oo saddex ruux deeqilaa ay kun inka badan deeqeen iyo dee hadiyo gorama taasi weliba axwaal fara badan bay noqotay xeedho keliya oo sabax ilaa galabuu la cunayo kolba qol ay baxayaanoo haddana markaa laga dhergayo waa mucjisaadkiisu ay badnaayeen tana noocaasubay noqonay e laakiin ninkii hadalkiisu markuu yidhi ayaa wixii dee ay joogsadeenba low sakatalana wadan indiracama dacwtu maxal shaydkuna hadda waa kaana yucjibuhu diraacu bay ahayd bal xadiidkan ayaan ku yar khatimi doonaa waana laakiin diracyadiibuu ku tacalluqsanya o dee sidaan isu raaciya wixii diraacan kuma tacalluqsanaa xadaana alxasan bnu muxamed bni zacfaraniyu qaala xadaana yaxya bnu cabaadin can fureyx bni sulaymaana qaala xadaanii rajulu min bani cabaadin yuqaalu lahu cabdulwahaab ibnu yaxya ibni cabaadin adugu waa nin dee reer bani cabaado oo waxaa la yidhahde iyo cabaadkuna waa awowgi waa cabdulwahaab ibnu yaxya ibni cabaad cabaadkaasna waa in cabdillahi ibni zubayr oo marka can cabdillahi ibni zubayr can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi bal xadiidka ole dacfi ayaa kuba sugan oo ninkan cabdulwahaab ibnu yaxya oo kale iyo baawanin dee bal markaa haddii aanay mutaabacayo waxyaalahaasi jirin kole xadiidkiisu aanu xooga saasa lahayn tirmidna wuxuu sheegaa wuxuu ka cabiraaba jaamica hariibullah nacrifu ila min hada lwajh xadiidku waa qariib oo dariiqan mooye dariiq kalon kaba garanayna maba jirto balefuluux ibnu suleymaanna maqaal baa kuba sugan xadiidka sanadkiisa dacfi baa kuba sugan waan arki doonaa macnihiisa waaba kan maa kaanat may ahayn addiraacu diraacu axaba laxmi hilibka loogu jacayl badaya ilaa rasuulilaahi sala allahu calay wasalam oo rasuulka ilaahay hilibka uumuu jeclayn diraace walaakinahu rasuulka ilaahay kaana wuxuu allaa yajidu mid aan helin allaxma hilibka muu heli jirin ilaa gibbad ilaa waqtan bacda waqti waqti marmar mooye oo qiibbadna horeynu u soo marnay oo halkii subkashada ama dhaashiga iyo aan kuwa soo marnay markaas libana markaa waxay noqonaysaa waa waqta bacda waqtin oo marka muddo la joogo ayaa hilib la heli jiray iyadoo dee loo baahday dadku ay saruuraysan yihiin bo ay hilib loo baahan yahay ayaa rasuulka ilaahay markaa ayaaba hilibka la heli jiray wa kaana wuxuu ahaadaa yacjalu ilayha marka dee hilibkii la keeno xaggeedu u degdegi jiray rasuulka ilaahay muxuu ugu degdegi jiray liannaha diraacu acjaluhaa waa laxmigii walow dee ismijinsi uu ahaa haddana ee wuxuu kuba dhacayaa macda dee waa ama dee kolay wuxuu noqonaya alla kol haduu leeyahay dee luxum oo kale ayuu ama laxmi dhammaantiibu kuba dhiciya waa luxumta marka la eego acjaruhaa ka ugu degdeg badan wey ayuu ahaa nujad xagga bisaylka oo dee neefka marka la karinayo diraacii hore bislaanayay marka rasuulka ilaahayna waa waxaa dee muddo marmar un laba helayo naftii oo doonayso u xiisaysan ama u saruuraysanba la helaya hilibkii markaasaa uu rasuulka ilaahay isaga hore u qaadanayay taasubaabay ahayde jacaylkalu hilibka kale ka jeclaamayn caaisha sidaasay tidhi laakiin de xadiidka sanadkiisa maqaal baa ku sugan axaadiid kala duwanoo horena waxaan ku soo aragnay oo xadiidkan ka xoog badan oo dee kana badan in rasuulka ilaahay diraacu uu cajabgelin jiray kolleyna waxaan leenahay ee axaadiidta hore ayaa waxaa inooguma sugnaa ayuunbaana tacliilkan iyo umuuraha kol haddaan xadiidka sanadkiisana dacfi uu kuma sugan yahay xadiidka keliyana uu yahay raawigiisana dacfi uu ku sugan yahay cid kaloo ku raacdayna aanu jirin taa hore ayuunbaaban horreysa xayeysiinanaayo rasuulka ilaahay si gaara waa u jeclaa dilaaca ama uu cajabgelinaya taas waana si axaadiis aare ah noogu sugan allah subxana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika